allow kama hadhin ilaa katifuha garabkeedii mooye garabkii unbaa ka hadhay inta kale waa la calfaday qaala subanuhu wuxuu yidhi baqiya waxaa hadhay kulluha dhammaanteed neefkii ariga ahaa ama ridii dhammaanteed waa hadhay hayru katifiha garabkeedii mooye ridii aad gowracdeed eed markaasi calfateen dhammaanteed waa idiin hadhay waxaan ka ahayn garabka mooye rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiun saxiix wa macnaahu macnaha laga wado xadiidku waxaa weeye tasadaquu biha way sadaqaysteen wey way la baxeen caaisho iyo hooyadeen iyo aalubeytka way la baxeen neefka adhigaha way sadaqaysteen ilaa katifaha garabkeedi mooye garabkii bay reebteen oo ayagu ka qoys ahaan inay hilib ka dhigtaan ku talagaleen wixii kalena way sadaqaysteen fa qaala suubanu wuxuu yidhi asagoo u caddaynaya macnaha dhabtee meesha yaalla baqiyat lana ridi oo dhan baa noo hadhay annaga fil aakhirati aakharo ilaa katifaha garabkeeda mooye garabka innagu aan calfanaynin cunayna mooyeene rida inteeda kaleaynu bixinnay ayaa inoo hadho diiwaanka rabbiga inoo yaalla oo baaqi inoo ah oo kayd inoo ah waxa inagu aan calfanay unbaa jooga sidaasay marka nabiga ugu sheegay wuxuuna marka tusaya subana sal slam wixii markaa quuta daruuraada ka badan ee adigu reebato ama aad isticmaasho waa shay aan meella kuu geyno aakharo inuu dhibku tara mayo aan ku dheefinaynin laakiin wixii aad la baxday intuu dooniba ha ekaado hantidaadii boqolkiiba sagaashan ha noqoto boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo noqoto hantidaasi ayadaa ku hadho aakhara ku taallo diiwaankiiyo kaydka ku taalla wixii adugu aad calfatay quutu daruuri ana waynu soo marray inaan lagu haysanin xisaab iyo su-aal aysan ka imanayn laakiin wixii daruuriga ka badan ee dhiigjoojinta iyo naf ku kusabidda ka badan asagoo xisaab baa ka taalla xalaaluha xisaab wa xaraamuha cadaab marka gubannimada iyo deeqda waxay ku jirtaa iyo dadnimadu in xagga aakhara la milcisado wixii aad bixisayna aad aaminto inuu wax kuu yaallo diiwaanka kuugu jira wacan asma bint abibakr asidiiq radi allahu tacaala canhuma qaalad hooyada waxay jira asma bint abibakr asidiiq axadu saxaabiyaat ixda saxaabiyaat waxay tidhi qaala lii rasuul ullah rasuulku wuxuu igu yidhi la tuuki ha xidhin fayuuka calaykum marka adigan lagaa xidho irsaaqadda ilaahay wikaagu asalkiisu waa xadhigga qandiga ama jawaanka afka lagaga xidha lagaga duubo ayaa wikaaga la yidhaahda marka waxyaa adoo dadaalayo adduunyada iyo lexjeclo eegahaya waxba qandiga ama jawaanka ama qariiradka afka ka xidhin ha furaado markuu shaygu afka ka xidhan yahay waxaa laga yaabaa inaad ka cajisto ood ka wahsato furfuridiisa wax ka bixintiisa laakiin markuu furan yahay way sahlan tahay inaad shooda soo dartood koobada dartood dhiilka dartood jeega wax kaga qaado oo aad bixiso laakiin mar hadduu xidhxidhan yahay waxaa ma hayna miskiino allah kuu sahlo allah kuu fudeya allah sakhiro baad adoo ka waasanaya ma aminkanaad qariiradkii jawaankii iyo furfuri kartaa ma aminkanaad sanduuqii furi kartaa laa tuukii ha ningixin ha xidhin afka ha ka duubin weelka irsaaqadda kugu jirtaiyo calafku haddaad umarka xidhxidhaadoo ku dadaalay adduunya jacayl fayuukaa waa lagaa xidhxidhanoo calayki dushaada ilaahay baa tiisa kaa xidhanaya subxaanahu wa tacaala wa fii riwaayatin riwaaya xadiidku iley ku yimid anfiqii waxbixi asmoy aw infaxi ama dhiib aw indaxi ama butaaci oo daldal xoolaha walaa tuxsi hana tirinina ha koobin fa yuxsi illaahu calaykum kuu tiriye irsaaqadda walaa tuuci ha weelina weel ku shuban ha ku xidhxidhin fayuuci illaahu calayki markaa rabbina uu kaa weelaysto uu kaa xidhiidho muttafaqun calayh wanfaxi waxaa weye bilxaa'i lmuhmalati la ahriyo xa aan dhibic lahayn wahwa bimacnaa anfiqi bixi buu la mid yahay annadxu wاlnafxu wاlinfaaqu waa isku macno nafxigu waa alcaطaa wax la dhiiboo la bixiyaa la yihahdaa nadxiguna waa bixin shubid ay la socoto si badan loo butaaciyo markaad jawaanka intaad af ka furta aad tiidayso ama caanaha si xoog le adiilka oogu shubto ayaa la yidhahdaa nadxiga huna wixii la shubaa la yidhaahdaa idan bixin bay kulli ku dul wareegaysaa nab wuxuuhi wax bixi oo dhiib oo butaaci oo siidaa xidhxidhka iyo ningaxa iyo qofulidda iyo dhudhuujintaani adduunyo jacayl bay ku tusaysaay jooji asmaa bint abibakarin haddaad adugu aad wax xidhood aadamaha wax ka xidhato ood wax ku lajeclowdo ilaahay baa asaguna khayrkiisiiyo irsaaqadiisa iyo albaabaha kaa xidhanaya wakadalika waxaa la midoo bimacnaa anfiqii ah indaxi baa la mid ah oo butaaci meeshaynu dhahayna nadxiguna waa biyaha wax lagu rusheeyo oo kale la xadiidku sabab buu laba sabab baa loo sheegay labaduna way sugan yihiin sababka koobaad waxaa weeye asma bint abibakr sidiiq waxay tiri nebi maxamed ba waxaanku nabi allow zubayr bnu cawaam waa nin xoogow adag bay tiroo kakanoo dumarka ku kakan hanti iyo xoola aan waxba la kala baxoon sadaqaystana ma hayo wuxuu asagu biil ahaan ii siiyey guriga uu keenoon baan wax ka bixin karaa ee ma ii bannaan tahay waxa aniga biil la ii siiyey ama zubayr guriga uu keenay ee gurigaiga yaalla ina masaakiinta iyo ruuxu waxay soo mooda wax ka siimay bannaanta asagoon ogayn zubayr aan uusan ogayn markaasuu nabigu ku laa tuukii fayuki illaahu calayki anfiqii awinfaxi awindaxi walaa tuxsi fayuxsi illaahu calayki walaa tuucii fayuuci illaahu calayki sababkaasi waa sabab sugan sababka labaad ee xadiidka loo sheegay waxa asaguna yimid ee sugan waxay tii nebi maxamed baa maanli soo maray anoo raashiin iyo badar kala beegahayo qayb jawaan ku shubahayo ku xidhahayo tirinhayo oo xisaab wada intaasoo kiilaa meesha ku jirta intaasoo suusbaa meesha ku jira oon wax xisaabinhayo nabigu intuu qoslay wuxuu yidhi asmooy laa tuuci xisaabtan howlahan jooji jawaannuhu ha furaadeen waxaad ka calfan ka calfo wixii kala bixi nin gaxaan iyo xidha xadhigan iyo alaabtan adduunyo jacayl bay ku tusaysaa jooji warkaani sababkaasuu marka xadiidku leeyahay muhiimadiisuna waxaa weeye waxbixinta iyo dadka wax la taro iyo deeqsinimada iyo wax quuriddu irsaaqaday keentaay ma baabi'iso iyadaa furta albaabada khayrkay kuu furtaa ducada muslimka yarkaa ilaahay wax kugu tarahaya ilaahay baa gacantiisa ballaadhan kuu furahaya markaad addoonkiisa u danqato ilaahayna waa ku naxariisanaya waagi dambe marka asmaa way ka sheekayn jirto waxay tidhi wixii intaa ka dambeeyey maalinkuu nabigu uu yidhi walaa tuxsi ha tirinin ha xisaabin ha koobin fayuxsi illaahu wixii ka dambeeyey waxay tii famaa axsaytu shay-an bacda qowli kharaja min cindii walaa dakhala calay wamaa nafida cindii min risqi illaahi ilaa akhlafahu allahu lii waxay tihi yani go-aanka saxaabadu markuu nabigu waana yar u sheego intooda mukhlisiinta ahayd munaafiqin kama hadlayne siday tahay u fulin jireen wanaagga rabbi uu ka siiye iyo cidhibta dambe iyo ildoogsiga quruxsan ee ka dambeeyana way sheegi jireen waxay tidhi maalinka wixii ka dambeeyo weligii waxma xisaabin wixii ilaahay soo geliyo waxaan ka calfadamo wixii kale waan bixin jiray wixii aan helo markuu dhammadan waan arki jiray wax soo galay ama iga baxay oon dhiibahayo weligay ma xisaabin bay jir calaf iyo raashin igama dhammaado wixii maalinka ka dambeeyey maalinku dhammadan mid ka kharbana rabbi isiin jiray jawaanka markaan bixiyo dhammaada ku kala rabbi keenaya hawshuu nabigu kala hadlay calayhi salaatu wasalaam sidii bay u aad bay deeqsiyad u ahayd eh, wa kii odhan jiray curwa cabdullahi bnu zubayr wuxuu odhan jiray dumarkii aan la kulmay een soo gaadhay ee saxaabiyaadkaa laba haweenay baa u deeqsanaa buu i caaisho iyo asma caaisha iyo asma wuxuu yidhi asmaa iyadu wixii soo galaba way bixin jirtay caaishana intay uruuriso uruuriso markuu xoogow noqdo iyay maalin qaybin jirtay labadaa qorshay kale lahaayeen maxaa yeele asmaa nabiga wuxuu ku yidhi waxba ha kaysanin ha dhiganin ha xisaabinin ha xidhxidhin ha ningixin sii daa hawsha wixii yaray soo galee baahideeda ka badan waxay maalinkaa karsato way bixin jirtay ama caaisho waxay hesho way ururiin meel bay dhigi markuu xoogow noqdo ee maalin masaakiinta iskugu yeedhi kaasay u qaybeen toddobaatan miskiin bay hal maalin waxay u qaybaysay raashin ka badan iyo hanti ka badan toddobaatan kun oo dirham ayadoo qabta xijaab karkaran oo la karmeeyo intuu dildilaacae tutoshay oo tolmooyinka iyo mara guduudan iyo mid cad iyo mid madoba isku tushabay xijaab ka dhiganaysa toddobaatan kunoo dirhamna masaakiin bay u qaybanaysaa labadaa dumarka midna waa ummahaat ulmu'miniin oo caaisha waad garanaysaan axabu nnaasi ilaa rasuuli illah sal slam axabu nnaasi ilaa rasuuli illaah nabi maxamed baa nabi allow bini aadamkii dadka muslimiinta yaad ogu jeceshahay caaishuu yidhi caaishan ogu jeclay oo xaaskayga ah carabi dhaqan ooma ahayn dumarkooda iska daa nimankooda mooryaanta iyo ardaallada iska hadle ee fasaqada ee khariban ee aan xurmo laakiin raggooda waaweyn ee cuqaasha ah ama indheergaradka ee akhyaarta ah howlaha dumarka way ka sariigan jireen dhaqankooda jaahiliga ah islaanta hadday jecelyihiin maysa dhihi jiren waan jecellahay magaceeda xataa inay soo qadaan waa adkay sida soomaaliyadoo kale xaaskiisa hadduu damcan u yeedho heblay way ku adag tahay naahoy buu leeyahay haddaba magacii ka jiray nabigu dhaqanka carbeed dhan buu bedelay leanna maxaa yeeley waa nabi loo soo diro ummadda inuu tarbiyeeyo oo waxbaro carbiyo adduunka ummadda joogtay adugu jeceshahay caaishuuli radi allahu tacaala waa hooyadeen idan ayadu sidaasay ahayd asmaana ilaahay baa ku anfacay waanadii usuubanusi calayhi salaatu wasalaam وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبgu olu maqlay abu hurayre maثل البakhiili ninka gacanta adag tusaalihiisu iyo wاlmunfiqi deeqsiga waxbahsha waxaa uu tusaale ah ka rajulayn rajulayni labay la mid yihiin laba nin bay matalaan bakhiilka gacanta adiga qatuuca iyo deeqsiga waxbaxshee munfiqa ah laba nin bay matalaan oy u eg yihiin calayhimaa junnataani laba qaba laba camburbereed junnataan wa fii riwaayatin jubbataan jubbataan haf jaaketka jaaketka firaha la gashadeed aragteed ayaa jubbada la yidhahda ama koodhka la xidheed garanaysaa ama laba camburbereed bay qabaan ama laba koodh bay qabaan ama jaaked bay qabaan jaaket bay qabaan oo min xadiidin ber laga sameeyey wadaadda waxay rajaxeen min xayu riwaaya inay tahay calayhimaa junnataani nuun la ahriyo junnataan waxayna yidhahen waxaa tusay inay junnataho cambuurbereed tahay min xadiidin taa tusaysay dheh cambuurka dagaalka loo gashada ee waranka iyo eebada iyo leebka la yska xijiyo ayaa bir laga samayn jiriye xadiid calayhimaa junnataani min xadiid qolya halkaasay mareen xaa bn xajar baa ka mida ah ragga hawshaasi marahaya tarjiixa xoojinaya inkastoo hore uu yidhi junnadu waa tasxiif uu yidhi kadib buu gadaal ka celiyo wuxuu idhi inay junno tahay waxaa rajaxa ahya xadiidka hoosta ku qoray wadaadku wuxuuna idin moodsiinaya rajaxay jubbada ma rajaxin labada macnaa buu tilmaamay dhib ama jubbo ha noqoto oo koodh ah ama ha noqoto junno oo cambuurbireeda colays kuguma haysee calayhimaa dushooda uu saaran oo qaba laba nin qabta junnataani laba cambuurbireed oo min xadiid ama jubbataani laba koodh oo min xadiid min udiyihimaa labada naas laga bilaabo ilaa taraaqihim ay u hayso labada naas ilaa kalxamaha halkaas ilaa dhuunta waa bahal aad u yar feedhahay kuu gasha waxay ka bilaabataa naasahay ka bilaabata waxayna ku taagan tahay halkaas kalxamaha aad bay u yartahay idan faama munfiqu ninka deeqsiga ah falaa yunfiq waxma bixiyo ilaa hadduu wax baxsho sabaqad way dheeraan way waasac noqoni camburbireedkiiraaya inta ku dheganaa feedhaha ah, ayaaba kala baxaya sabaqad way kala baxaysaa aw amase wafarad way dheeraanaysaa calaa jildihi haragiisa iyo gankiisa jidhkaadibayba ku faafi way dheeraan qamiis dheerbayba kuu noqon xataa tukhfiya ilaa ay qariso banaanahu farihiisa ay qariso hoos bay u degi calooshay tegi cudunta lugaha ilaa ay faraha lugaha gaadho adimada hoosay tegaysa waa ninkii deeqsigahaa baasha halkaa ku dheganayd waxa bixinin xoola rageed farana way ka baxaan feedhana ka xisaabsan baa la yidhahdaa idan baashi kugu dheganayd ee ixtilaaleed baa fuqaysa ninka deeqsiga ilaa maro waasac ay u noqoto wax culaysa aan ku haynin oo wa ay tirtirto aarahu raadkiisay baabi'inaysaaba intay dheeraato maro jiitamayso raadkiisii tirtiraysay noqonaysa wa ama albakiilu asagoo bakhiilku falaa yuriidu ma doono an yunfiqa shaya inuu wax iskuma dayo ninka bakhiilka ah ilaa hadduu isku dayo laziqad way dhegaysaa laziqad waxaa dhegaya kullu xalqatin garaangir walba waxay ku dhegaysaa makaanaha meeshay ku taalle ile camburbireedka biro la suray oo silsilada laga sameeya xalqa walba xakab walba meeshiisbu ku dhagaya shirkiibuuba ku dhawoobu mudahayaaba aa ah, buu odhanaya bixin karo wax bixi markuusi wuuba xanuunsanhayaaba wuxuuba meesha soo dhiganba faqri iyo balaayo iyo inuu asagu khaariqahayo oo shilinku bixiyo eedahayo yuu soo dhigan ilaa hadduuba isku dayo inuu waxbixiyo lasiqad way dhegaysaa kullu xalqatin giraangir walba ama xakab walbaoo ka ah silsiladii laga sameeyey ee cambuurbireedka makaanha meeshay ku taallay jidhka kaga dhegaysa fahuwa yuwasicuhaa inuu ballaadhiyo isku dayay cambuurkii oo iska fujiyo falaa tattasicu u waasic noqon mayso ma dhaqaaqayso bimacnaa waa maxay deeqsinimadii karamkii waxquuriddu waa hibe rabbi bixiya nicmo iyo naxariis rabbi weeye oo wax loo dhasho wax la barta ma aha si walbo marka aafo kuugu dhacdo ama culays kugu yimaado ama aad u khaariqdo ama abaaro u dhacaan ninka deeqsiga weligii waa deeqsi geesi dherab kuma jiraa la yidhahdaa deeqsina weligi waa deeqsi zuhri maxamed shaaba zuhri axadu taabiciin aad garanaysa aad u qiimo badnaa caalimkii fannigan xadiidkaa ku dharqabtay lixdan xadiid ku dul wareego weeye xadiidka nabi maxamed lix taabici buu ku jiraa nin aad deeqsi u ah oo aad u badan xoolihiisuna aad bixiya ilaa waagi dambe intuu qaado uu daynta siin jiray markuu sanad umada reemagaalka waxbaro miyiguu aadi jiray intuu baadiyaha u baxo oo sahay qaato reemiyiga diinka axaadiista fiqiga janaa'ista xukumka zakada soomka salaaduu ka sii jiray wax walbay u baahan yihiin wuuna soo noqon jiray daymu intuu galo marka ayaga wax siin jiray waagi dambe intuu qaamoobay xoolo badan lagu yeeshay oo uu rafaaday buu haddana iska bixiyey haddana waa rafaaday waagi dambaa la yidhi zuhriyow xoolo unbaad qaaddaa waad bixisaa waad qaamowdaa waa lagu qabsadaa haddana halkunbaad ka bilaabayso ma cibro qaadati wax yaroo adiga tabartaadaa bixi hawsha basri baa la yidhi niyo hawsha basri ah, waxbaa la agaasima waxaan aad wadday unu ku qamamaba annagu kuma jiri karro wuxuu idhi ina alkariima laa tuxanikuhu tajaarib xigmay noqotay wuxuu ninka deeqsiga gobta ah dhacdooyinku waxma baraan waabaa dibir kaa raacday iyo waabaa qaan laguu qabsaday iyo waadhowood adiga kirada inti luqa guriga lagaa fiijista iyo ninka deeqsiga kariimka ah ee gobtaa ma baraan buudhi cashira ma dhacdooyinka adduunyadu muxuu u loo dhashaa war waxaan waa iga dhaqane kari maysaane waxaad tari kartaan ee tara iskana aamusa buuhi ina alkariima laa tuxannikuhu attajaarib sidaas wey tii nabigu inoo sheegayaa bakayl weligii waa bakayl ayun kamaa khuliqad bay dheheen qolyaha nuxaadda ah bakhiil waa si walba u dadaalo iskama fujin karo shaydaanka qaniine iyo xalqadda ku dhegtay inuu iska fujiya ma awoodo si walba isku dayo laakiin ninka deeqsigaaso waxaa wey culaysba kuma haysa weys niya sami qalbi sami hunguri wanaag buu wax bixinaya midka kalena waxaa wey umbur iyo qoolba lagaga qaadi mooyee qaaraanku taloodbaba gabayba muttafaqun calayh sidoo kale waxaa ku jiray culimmadu leeyihiin ninka deeqsiga had iyo goorba ilahi baa u gargaara ummadda u garaabi ilaahay baa u naxariisani waxma waayo abaalku uu geystay baa adduunka ku helayaa laakiin ninka waxaa wey asagu bakhiilka weligii culays kama baxo qoobgariir walbahaar culays qulqulatooyin khasaaro fara badan weligii ma lado baa lagu yidhi abujacfar almansuur oo boqor dhana waa bakhiil ilaahay baa mahadla buu idhi adduunka laba goor ku imtixaanay saldanana faraha u geliya bakhiilna ka dhigay buui asaguu necbaha nin faajiru ah ninkii reer cabaas bani cabaas waad garanaysa wljunnatu wuxuu idhi imaamka addircu waa cambuurbireedka wamacnaahu waxa laga wada xadiidkana waxaa weeye ana almunfiqa deeqsiga wax bixiyaay kulamaa anfaqa mar walba uu xadhiibo sabaqad way kala fidaa cambuurbireedka ku dhaganaa wataalad way dheeranaysaa xataa tajura ilaa ay jiiddo tajuro ay jiidsanto cafwan waraawa gadaashii ay jiidsanto ay dheeraato oy mara noqoto wa tukhfi ay qariso rijlihi adimihiisa iyo wa ahara mashihi socodkiisa raadkiisa ay baabi'iso iyo wa khatawaati tilaabooyinkiisiba bimacnaa ilahay baa u waasicinaya weeye wa canhu can abi hurayrata laga wadaa qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam man taصadaqa bicadli tamratin min kasbin طayibin wlaa yaqbal اllahu ila طayib fain allaha yaqbalha biyamiinihi uma yurabbiha lisaaxibiha kama yurabbi axadukum faluwahu xata takuna mila اljabal man taصadaqa ninkii la baxa bicadli tamratin timir wax u dhigma bicadli ay bimili tamra biqadri tamra man taصadaqa ruuxii la baxa bicadli tamratin timir wax u dhigma la meeqaan ah oo min kasbin طayibin meel wanaagsan ka soo jeeda min kasbin ayibin xalaal xoogaada weeye waa shay adugu aad haniimaysatay waa shay nin xoolo xalaala uu ku hibeeyey waa shay aad ka dhaxashay xoolo xalaal oo aabbaha walaalka ka tagay yacni min kasbin ayib meel xalaalaad ka shaqaysatay timir wax la eg baad bixisay oo xalaal ah walaa yaqbal llahu ilaahay maba aqbalo jumla ictiraadiya oo wax kuu caddaynaysa weeye ilaahay maba aqbalo yeelo ila ayib waxaan wanaagsanay ilaahay wax wanaagsanunbuu aqbalaa haddaad balaayiin riba a bixiso soomaaliya u qaybiso hal ajra ka heli maysid bal dembi baa lagaaga qori waa lagugu cadaabayaa haweenadu hadday jirka intay ka soo ganacsato dhilaysato xoolo badan ay keento masaakiinta waxsiise ka warrama haddaa intaad qoriga ka aqaatood jidka fadhiisato aad ka dhacda kadibna aad sii inta rafaadaysa ka warraba abadan ninkaadi ku weysiistan baad noqon weysomaya gashaa walaa yaqbal lahu ila ayib waxaan wanaagsan rabbi ma aqbalo timir qadarkeed wax la egoo xalaala haddaad la baxdo fa ina allaha yaqbalu rabbi waa kaa ajiibaya biyamiinii gacanta midig buu rabbi ku ajiibaya ku qaadahaya uma yurabbiha wuu kuu kordhino waa ku kobcinhaya wixii yaraabaa rabbi kobcinaya wain taku xasana yudaacifha in allaha laa yadlimu miqaala dara wain taku xasanat yudaacifha uma yurabiha rabbi waa u kobcinaya addoonkii muslimkaa uma yurabiha timirtii buu kordhinayaa weeye ama wixii yaraa timirta u dhigmaya rabbi kobcinaya lisaaxibiha kii bixiyey see ilaahay u kobcinaya u yurabbi axadukum midkiin siduu u kobciyo faluwahu darmaankiisa faraska yar maqasha fardaha la yidhaahdaa faluwa kamaa yurabbi axadukum midkiinsuu u koriyo u kobciyo faluwahu darmaankiisa yarkaa xataa takuuna ka noqoto mila aljabli qow ay la ekaato buur calbay la ekaanaysa ilahay baa kordhinaya ilahay gacantiisa waa waasa laakiin wax yaroo helo muttafaqun calayh wax walbood bixiso oo deeqsinimo iyo xalaal aad ka bixiso intay doonaba ha la ekaatee ilaahay baa kaa deeq badan wey intuu doona rabbi kuu kordhinaya alfaluw waxaa weye bifatxi اlfaa'i wadami اllaam fa'doo la kordhuba laamkana la godo wa tashdiid ilwaaw owgan la shido wa yuqaalu ayadan waxaa kaloo la akhriyaaba bikasri اlfa wa iskaan illaam fada in la kasri laankana la reebana waa la yidhaahdaa wa takhfiif ilwaa wowga la fuday oon la shidin ilw baa kama yurabi axadukum filwahu il adaad hoos dhigi laankana waad reebaysa waa un faraska yarka un wey darmaanka yarka wa huwa waxaa weeye almuhuru waa darmaanka ya maqasha faraska yaree aad loo xisaynayo maxaa yeelay farasku markuu weyn yahay ka yar laga jecel yahay aad baa loo korinayaa waa la carbinayaa hore wuxuu ku xumaa baa laga duwayaa dhaqaalo gooni ah oo naaskooyada dheer baa loo samaynaya markaasuu meelaha ordahaya bardudamaya bayraqaaya aad baa loo jecelyahay saasoo kule nabigu ku shabahay calayhi salaatu wasalaam wacanhu can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can nebi sal slam qaala subanu wuxuu yidhi qise cajiibuu ka sheekaynaya calayhi salaatu wasalaam baynamaa maadu waa iska zaaidu baynada idaafada lagaga celiyaa baynada ayaa idaafada lagaga celiya baynamaa xili rajulun nin muslimah bifalaatin min alardi meel cidla cirsila uu socday bifalaatin ay bisaxraa'a meel bannaan baydaa'a waa meelaan geed iyo nagaadh midna ka bixinoo iska bannaan buu maraya baynamaa xilli rajulunin bifalaatin min alardi meel bannaan uu ku sugan yahay oo dhulka ka mid a fa samica wuxuu maqlay sawtan dhawaq buu maqlay saxaab durkiis marays wuxuu maqlay cod ka oo codkii muxuu leeyahay isqi xadiiqata fulaan waraabi beerta hebel daruurtii baa hadal ka dhex amar baa la siinaya daruurtii waxaa le hebel waraabi malaku saxaab malagga daruuraha u xil saaran ee biyaha qaybiya kala duwe ee kala xawila daruur halkaa wardi weyn baad arka u socota meel gaaris bay ku socotaa midbaa xagga u socotaa waa la kala wadaa amar bay ku socotaa malag baa u xil saaran malagii baa amar la siinaya waxaa la yidhi waraabi daruurta ee beerta fulaan hebel beertiisa nabigu wuxuu idhi fatanaxa dalika asaxaab daruurtii baa fogaatay oo u dhaqaaqday meeshii loo diray tanaxa daalika asaxaab daruurkii asagaa fogaaday fa afraqa wuu shubay maahu biyihiisibuu shubay fii xaratin dhul dhagax madow leh shiil xaradu waa inagu soo maray shiil shiil baa soomaalidu yidhaahdaan waa dhulka dhagaxa madow yarka kuuskuusan leh ciid jiricsanna u badan inta badan fa afraqa maau biyihiisibuu daruurtii biyaheediiba wuxuu ku shubtay fii xaratin dhul dhagax madow leh dhagax madow leh idan dhul beertiiba aan ahayn ayay biyihii ku shubtay daruurtii laba gacamo ayaa biyihii la orday beertii bay geeyeen gacamadii faإida sharjaة min tilka الshiraaji qad istawcabat dalika اlmaءa kullahu asharja waa kanaalka ama gacanka ama farta yarta ama faraq waxaa u taqaanaanba ee biyaha qaada ayaa sharjada la yidhaahdaa ninkii markuu daruurta soo dabagalayo meeshu ku shubtay uu yimid wuxuu arkay biyihii daruurto ay fara la ordeen gacamaa la orday kanaalaa la orday fardaanbaa la orday farbaa la orday intuba la yidha iyo faro sharjatu waaba gacan ama kanaal ama far oo min tilka shiraaji gacamada biyaha qada ka qad istawcabad iyadoo wada dhammaysatay wada qabatay dalika almaa biyihii dhan kullahu dhammaantii biyihii daruurta ay sii dayso dhan halka naal bayba iskugu yimaadeen hal gacan bay iskugu yimaadeen hal faraq bay iskugu yimaadeen xaggan oo taagay daruurta ku shubtay dhankan taagay ku shubtay biyihii wada dhuuban bay wada qaadeenba kulligood waxay aadeen meel bay u dhaqaaqeen xaggay u dhaqaaqaan biyihii beertii ninka waa adoon adoommaha ilaahay kamid mida ah amar bay ku socotaa biyuhu waa adoon adoomaa ilahay amar bay ku socdaan dhulkuna addoommadu rabbi buu ka yahay amar buu qaadanayaa xataa ma laqi baa la odhanayaa inaad soo tufto ma laqi kartid biyuho dhan ayagoo sidooda ah waa in la geeyo cara maxaa ku taqaanaa biyaha inay nuugto ma nuugi kartid waa laga afqabanaya yaa ka afqabanaya qudraة اlwaaxid اljabbaar وقيiلa ya أرض اbلعيi maءki وya سamاء أقلعيi وqid الماء وqudya الأمر waxaanoo dhan awaamir rabbi bay ku socdaa فإdaa شharjaة kanaalay gacan buu ku baxay ninkii asaga ahay codka maqlay oo min tilka shiraaji gacamadae kanaalaa biyaha qaada ka mida qad istawcabad ayadoo heensatay buuxisay istaxfadad qabatay ururisay dalika almaa biihi asagaa kulahu dhammaantii fatatabaca ay rajul ninkiibaa wuxuu dabagalay almaa biyihi ninkii biyihii buu dabagalay wuxuu hi biyaha waa biyo qisay leeyihiin bal hawshooda aad ogaatid daruur baad dhawa ka maqashay biyihii shub layidhi bay shubtay biyihii oo dhammaystirna waa kuwan waddada haya meel bay u socdaan wuu dabagalay faإida rajul qaaئim fii xadiiqatihi yuxawil اlmaءa bimisxatihi imankuu biyihii dabagalay faidaa rajulun qaa'im nin baaba taaganba fii xadiiqati beertiisa dhex taagan yuxawilu lma'a biyaha kala qaybayoo kala duwahaya muxuu kala duwahayaa bimisxati badeeladiisi misxaadku waa badaylka ama bahalkan weyne jibaalaha iyo biyixidheenka lagu jeeda garanaysaan wy misxaad majarafa miyaa la odhan jiray majarafaa la odhan jiray badeelku waa kan carada lagu qaada midkan lagu marna carada lagu tuurana waxaa la yidhahdaa majarafaa la yidhahdaa misxaadku majarafahaas wey faida rajulu nin baaba qaa'imun dhex taagan fii xadiiqatihi beertiisu muxuu qabanaya yuxawilu lmaa biyuhu buu qaybinaya biyuhu buu kala duwahaya kanaal jibaalkan kudu rubcan kudu hore ha u soco biyo waa la qaybiyo markuu kan cabba ka kala loo sii daynaya bimisxaatihi majarafihiisii ama badeeladiisiibuu ku qaybinaya faqaala lahu ninkiiba wuxuu ku yidhi biyaha soo dabagalay daruurta codkeedana soo raacay yaa cabdallah addoonka ilaahayo nin walba hadda waa addoon ilaahay in kullu man fi الsamaawaati wاlardi ila aati الraxmaani cabda yaa cabdallah addoonka ilaahayow masmuka magacaabuda maxaa lagu yidhaahdaa qaala wuxuu hi addoonkii fulaanun hebel baa la yidhaahdaa lilismi اladii samica fi الsaxaaba magacii uu ka maqlay daruurta qudhigiisi buu ninku sheegtay ilaa isagu wuxuu maqlahayay hebel beertiisa waraabi idan ninkii buu soo dabagalay wuxuu idhi magacaa hebel hebel waa magacii uu ka maqlay daruurtii cirka ka maqlay fulaanun baa la yidhahdaa lilismi aladii magacii asagaa sheegtay alladii magacaasuu samica uu ka maqlay fi saxaabati ay min asaxaaba faqaala wuxuu ku yidhi yaa cabdallah ninkii beerta iska lahaa magaciisana kor laga sheegay su-aashana hadda la weydiiyey ayaa su-aal soo ceshay muxuu yidhi lima tas'alunii can ismi magacayga maxaad ii weydiisa magacayga waxa kaaga xidhan muxuu yahay faqaala ninkii kale wuxuu yidhi innii samictu sawtan dhawaq baan maqlay mar dhoweyto fi saxaab daruurta ka maqlay alladii daruurtaasuu haadaa maa uhu biyihiis kani yahay biyahan aad beerta ku duwanayso daruurta dhiiqdae sii daysay ayaan magacaada ka malay yaan dhawaq ka malay cafwan yaan dhawaq ka maqlay yaquulu leh dhawgu muxuu isqi xadiiqata fulaan lismika magacaadaan la sheegaya waraabi beertee hebel hebelka magaciisa la sheega magacaan ayaa meesha laga sheegay haddaba haddee waxaa weye magacaadu iyo beertaaduba warbay war la jiree meeshaan faa'iidalaan ka dhaqaaqi mahaye waxaad beerta ku samayso ii sheeg buuri famaa tasnacu fiiha ay fi lxadiiqa maxaad ku samaysaa wixii ka soo baxa famaa tasnacu fiiha ay fii xasiilatiha fii maxsuuliha fii khallatiha beertan markay baxdee go'do wixii ka soo baxa maxaad ku samaysaa agaasinka wanaaggiisa u fiirsan ninkan isagaa ah. faqaala ninkii wuxuu idhi amaa idaa qulta haada mar haddaad sidaa tidhi oo nin jid iyo wadahaya aad tahay tilmaan baxday xadhig daba taagan xidid raacaya xod aad ka maqshay daruur iyo biyaheeda aad daba taaganta beertan igu qabatay warkaan ku siinaya wuxuu dhi fainnii anugu anduru waan eegaa ilaa maa yakhruju minha beerta wixii ka soo baxaan fiiriya ka soo go'a ayaan fiiriyaa fa atasadaqu biuluii saddex meelood meel waan bixiyaa buu waan sadaqaystaa meelood meel waan bixiyaa riwaaya abdudayaasi baa caddaysayo ajcalu uluahu fi lmasaakiini wabni اsabiili wاsaa'iliin wuxuu uhi saddex meelood meel waxaan ku bixiyaa masaakiinta muslimiinta dadka tuugsadee dadka baryootamee waxweydiista iyo musaafirka danaysan musaafiriinta iska socda ee ummadda islaamka iska martinhaye meel u socda masaakiinta muslimiinta wadahaye miskiin iyo nin dadka wax weydiistoo baahan baan beerta wixii ka soo baxay saddex meelood meel soddon jawaan hadday ka godo toban baan bixiyaa saddex boqoloo kun haddaan ka helo boqol kun baan bixiyaa soddon shin hadday ka soo baxdo meequu bixinaya toban saddex shin hadday ka soo baxdana shilin hal milyan ninkii maanta hela muxuu ka bixin karaa saddex boqol kun oo shilin ma yeelaysaan hawshaan ma yeelaysaan waad ah, ku nafbaxaysaa rubuc cushur baa rabbi idinka karilaya bixiya rubuc cushur hantidaad heshaan toban meelood hmm. shay toban loo qaybiyey kii tobanka afartii wax ka bixiyaa idinka karilaya boqolkiiba hee laba shil iyo badh dhiibaa laydin karlaya laba shil iyo badh maxaa laydhahda rubuc cushur weeye boqol meeqo tobnaad wey waa toban bilood min tobanah tobankii soo baxay waxa le wax ka sii bixisaa afartaad u qaybisaan hal qori ilaahay bixiyuu idinka karlayahay waa rubuc cushur ninkana muxuu samaynaya ulu ul buu dhiibaya ul buu bixinaya wixii beertaa ka soo baxa yuusin masaakiin fuqaro ibnu sabiil tuugsade dadkaasuu siinaya xoolaha ugu badan inagu bixno waa waa markaan cushur bixinno cushur beerba waay beer weyn baad abuura markaas waxaa kaaga guy boqol jawaan boqol jawaan baa boqolkiiba waa maxay waa hal tanoo raashiina boqol jawaan baa kaagey markaasaa wuxuu inaga rabaa toban keliya toban jawaan keliya toban hadday kaaga go'dahee maxaa lagaa hal waa sakada inoogu badan aan bixinno wadaadkan hadday toban u dhiiqdo muxuu bixin lahaa asagu saddex jawaan iyo iyo loor wax yar dhiman soddon iyo saddex iyo jajar ma bini aadan ma awoodi karo ninbaa waa ku idhi annu saaxiibbanna haddaba jooga wuxuu u ganacsanaya baan ku nin waxaad yeelaysaa waxaad hesho ee hanti a ah boqolkiiba shan ka bixi sheekh way badan tahay boqolkiiba shan aad bay u badanta khumus waan waday boqolkiiba saddex ka bixi waad ka sii dartay buu khamuska waa roonaaye boqolkiiba saddex way ka sii dartay almihii baashu waa taqaanaa lexjalab ninkan marka ilaahay kaalmadu kaalmaynaya karaamadan la siinayo bilaash kuma imanin deeqsinimo gubannimo wax quudhid alla isku xidhid ayuu ku helay faatasadq biului saddex meelood meel waan sadaqaystaa wa aakulu ana wa ciyaalii uluan aniga iyo caruurtaydana saddex meelood meel baan biilannaa bakaartaan ku shubaa caruurtaan ku bila la soo baxa shiita cuna calfada wa aakulu ana anugu waxaan calfadaa iyo wa ciyaali caruurtayda cunnaa uluan saddex meelood meel maxaa soo hela soo beerta haddi in la maalgeliya rabtaa ilan ahalkiina way u irmaan tahay muslimiin iyo masaakiin way u irmaan tahay waa in wax lagu celiyo tadbiirkiisi iyo xaqi ilaahayna waa bixiyey kii ahalkiisiina waa baxshay ayadina wa dhaqaalaynayaa si wax looga helo wa aruddu waan celiyaa waan naqaa fiihaa beerti waxaan ku bacrimiyaa oon ku geed qaadaa oon ku nafaqeeyaa oon ku kharash gareeyaa uluua wixii ka soo baxay saddex meelood meel ayada in la kharash gareeyay rabta weynabaad guuri nafaqadaa ku yaraani in diga iyo waxyaabihii beerta lagu bacrimin jiray la waxeeyo oo la geed qaadoo la carrogo oo bay u baahan tahay mar bay biyuhu yaraanoo haddee shidaal bay u baahan oo shaqaalay u baahan waan ku celiyaabu saddexdaa waxaygoobay saasba addoonka markuu sidaa yeelay ilaahay baa naga kharash kaa kafalqanday biyo lacag ka bixin mayso daruur khaas ah beerihii kale waa gubanayaan lama hayo daruur khaasaa imanaysa daruurta amar la siinayaa malaa'igtaa la amar hayaa idan ninkii ilaahay ka cabsada waa maxay ilahay wuxuu ka irsaaqa min xayu laa yaxtasib sidaas nabigu calayh الsalaaة wasalaam rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariya wاlxaratu alrd اlmulabasatu xijaaratan sawda wey xaradu waa dhulka la huwiyey ee rabbi uu dhex dhigay dhagaxyo madmadow wsharjatuna waxaa wey bifatxi shay mucjamati waiskan ra wbاljiim hiya masiil lmaa biyo mareenka wey biyo qaadeenku meeshay biyuhu maraan baa la yidhaahdaa sharjada la yidhaahda kanaalka iyo gacanka xadiidkani wuxuu kuu fasirayaa xadiidka horenu soo maray laa tatakhidu daycata fatarqabu fi اdunya hantida maguuraanka iyo beeraha iyo dhulalka ha yeelanina adduunya idin jeclaysiinaysaa xadiidka wuxuu u dhacayaa dadka aan iimaanka samayn ee adduunyada ku naafbaxe ee waxmoodee ay karkaarka weydaarisay duubsatay xaqa baalmariso ayaa loo jeedaa laakiin hanti maguuraanaya beer iyo dhul waa yeelan karaa sida addoonkan oo kale ninkan oo kale xaqi iska ilaalinaya adduun waxba aysan ugu fadhiin hadday badantahay hadday yar tahay bay isku mid u tahay saddex meelood meel sadaqaysanaya la baxaay wauluu kaiir uluku waa badan yahay hooyaa dhaxasha markay waxba weydo weliba afka buuxsato uluma xoolo yar baad moodaysa xoolo yar ma idan macanuhu nabigu u keenay xadiidkan waa maxay qisaduu nabigu u soo kaxeeyey in lagu dayda weeye addoonkan addoonkan muslimka ah ee ilaahay sidaa u karaameeyey asaguna xaqi iska ilaaliyey adduunyana iska duway waxay tahayna fahmay in lagu daydo oo lagu cibro qaato oo tusaale wanaagsan laga dhigto ayuu suubanuhu rabaa iska daa addoonkanoo kale inaan noqonay haddaan xuquuqda ilaahay zakawaadka ah ee rabbi ina saaray bixinayno oo si fiican loo agaasimo dhibku waa yaraan lahaaba fitnooyinkan iyo abaarahan iyo cuduradan waxaa sal u ah markaan xaqa ilaahay sakawaadkaa bixin weyne waa hawl iska cad wey hal sanoo dhan baad yaad qaaraan laydinka qaadi oo miskiin qaaraankii kadibna sanadku maku dhammaado wixii qaaraana bixiya xisaabsanaya qolyahan islii fadhiya warkood waad haysaan ee dukaamaha dhex fadhiya war qaaraan iyo sako kala duwan yihiin miskiin baa magaa allahi dhihi boqol buu u meel buu ku qoraaya kuwa galabta soo istaaga u taag meelbu ku qorhaya duqaydii oo nin jaban qaaraan u urano meel ku qor mid isbitaal loo haysa meel ku qor mid islaamka umushay meel ku qor buuggii weynaaba dub u fiirin anaaba dheeraad idinkule buu leeyahay saka ma jirto maanta anaaba dheeraad idinkule alla ii rag sidaa sameeyey joogo soomaaliyeed oday i weydiiye baa jiro hawsha igu yimid oon waxba kama jiraan waxaadi shan sano waa soo celiso hawshiisaad ku waday shan sanoo zaka laguu leehay lanna markuu bixinayo qaaraanka dhiibaya ma hubsanayo ruuxaani zaka ma ku baxdaa koo laba niyadeedana ma hayo mana niyaysanayo ruuxina ma baadhayo qaraan walba zaka ma noqon karo qaarama khaas oo la baadho oo la ogaaday baa zaka noqda kana waxaa shardi a markaad bixinayso inaad u niyaysato zaka mucajala zake la soo dedejiyo la soo hormariyey nirxa lagu bixinayna eh, almuzaka calayna waa inay zake ku baxdo oo sideedii nooc u yahay baashan buugga iskaga qoranaysa waxba kama jiraan doqonu qufacday baa le meel laga raacayna ma ogo wax idin baabi'inaya waxaa weeye waa zakada iyo xuquuqnaas xaqu naaska iska ilaaliya xaqu naaska soomaaliya iska ilaaliya salaad badan iyo soom badan iyo xaj badan iyo quraan akhris badan waxba idiin tari maayo haddaad xaqunaas ku tumataan xuquuqunaas iska ilaaliya in badan intuu kitaabka socoday hawsha waa idinkala hadlay waa ogahay wax badan baan ogahay waxaa le waayeel iyo muliso say waxu ogyihiin ooma sheegaan xaqunaas waxaad eedaan weeye waxaad eedeen wixiinii wax islaam kala garta xaqunaaska iska bixiya ruux bani aadana meelou naftiisu ku baxdo jihaad iyo shahaada ugu khayr badan lagu dhaafa min xaq unaas naftaada haddaad ilahay ka iibsato aad ku shahido macrakada iyo gaalabartankeed adoo halgamaya shilin aad ruux baniaada ka qabto lagu dhaafi maayo xaj lagu dhaafi maayo xaq unaas iska ilaaliya wax kasta waa idiin hagaagahaya haddaad xuquuqunaa iska ilaalisaan baabu nahyi can ilbukhli washuxi wuxuu baab ya reebidda la yska reebay bakhaylnimada iyo waxbaan ka booday baabunahyi reebidda layska reebay uu baab ya can ilbukhli gacan adayga iyo washuxi lexjecel xumada la yska reebay albukhl washuxu way kala daran yihiin shuxigaa daran bukhli waxaa dhalo aabbihii ah shuxi muxuu yahay waa lexjecla xumo waa hunguri xumo waa wax quurid la'aan ayaa shuxi la yidhaahdaa bakhaylnimaduna asagaa dhala iyo dhala salafku waa isku khilaafeen war badan baa ka yaalla saydoon ha noqotee waxay dhaheen bukhligu waa wixii adduun maala inaad ku bakhaysho amaa shuxigu waa in aad maal iyo xoog iyo caqli iyo xelad midnaba aadan laga helayn waa kay soomaalidu yidhahdeen hebel qori dab ah igu dheji laga heli maayo war bakeriga isuqaad maya luga ay xanuunahay war kaale bal ninka hebela maanta bal aan soo salaanne ma dhaqaaqi karo war bal hebel aan kelimo khayr u sheegna aan ummadda khayrka far wax walba tar ummadeed ah ayuu ku xun yahay ka waa shaxiix maal bixin mahayo xoog bixin mahayo caqli bixin mahayo cilmi sadaqaysan mahayo tala iyo waxtar sadaqaysan mahayo waa qafalmarjac waa xadhag lama sitaan waa khayr beele sina kuma roone ma maqashee hilibda waxay dhaheen soomaaliya cid cunay baa la weydiini cid cuntay baa la weydiini qabowna kuma roon kugelna kuma roonay dheheen hadduu qababa lama cuni karo waxay dhaheen wuba xarkaygun wax kalou noqon hadduu kuulyahan uu kugu dhegdheg uu kuguba waa dab naara ninka cunay halla watiy almuhim dad noocaasaa jira shuxigu waa noocaa amaa bukhligu waa nin hadduu waba geesi waba codkarba codkiisibuu sadaqaysan xooggiisibuu sadaqaysan oo waa ninkaa bashaash ummadda salaamay laakiin shilin ruuxii ka qaadi lahaa yaa la rabaa kaasoo waa bakay saasaa wadaadda u kala saareen wadaaddana waxay idhaahdeen taawus mikaysan uu ka mid yahay albakiilu an yabkhala الrajulu bima fii yadayhi wالshuxu an yuxiba an yakuuna lahu ma fii aydi الnaas way kala duwan yihiin bakhiilku waa ninka wixiisa ku bakhaylaya asagoo inuu wax bixiyo ma ogola wax gacantiis ku jira lagama qaadi karo shaxiixi shuxuna waa maxay wuxuuba doonayaa dadka wixiisoo dhan ba asaga in la siiyo hebel maanta wuu faa'iiday waxba kama anaa ku ficnaan lahaa guri dhistay anuu igu wanaagsanaan lahaa maba istaahil kaas shaydaan weeye wax walba waa maxay na iga tiro igu tirso igama sheekayn ninkii qorqadaha warkiisa qorqadihii bakhaylkaa ee ee gabadhii dhergi karisay ka baqay intuu adhiga lisahay inay sii cunto marka wuxuu yidhi naftii islaantiiba qorqadu ahaa wax walbay gabadhu qaado aggeed geystay aggeed samaysay wuu ku qorqodoobay qorqodso ma taqaanaa waa ninkan uun haweenka waxay sameeyeen wix raashiinay wix biilkaa dabagale xaggee ku dambe xaggee ka baxaye haweenka gacantooda un fiiriya imtixaanka een korbu u foofaynin rag baa lala xisaabtaa ima dumar baa lagu soo laabtaa islaantii baa ku rafaaday gabdhay la tashatay waxay yidhaahdeen waxaad yeeshaa waxay jira wuxuu keenay ariga markaan lisayno dherigii aan kariyey inuu dusha saarto oo ii saare oo uu xambaarsado dhergii wuu xambaarsanba halkaasuu dusha ku wata adhigana waa lisahaya ama loodii buu lisahaya markuu dhiilkii caanaha meesha soo dhigunbuu dheriga markaas soo dhigo markaasa la wada cuni aan isla aragna wey labadeenu haweenu waa way kaarto badan yihiin haweenka waxay dhawxaad yeeshaa masagada markaad dheriga karinaysa jilci baa lahay sidaadaba jilci baashan adag ee aad jayrintada ka dhigta aad majiraysay e adkaanaysay dheriga markuu foorarso aan soo daadanaynin mushaari ka dhig uuji ma garanaysaa mushaari ka dhig bay dheheen kadib tunka u saar u saare ha xambaarsado adhigana halliso ama looda ha kula liso ha ku gubto iyadoo dab iyo naar ah dib dambe u noqon ma dheri inuu xambaarsadee maaqaana haddee dhacday yeenayso haweenkun ugu dacaydanhayaane markii ay u saarisay oy sida ay yeeshay buu yidhi aad fuursitohashi aad si cilista ama ridi dherigoo socda mushaaridoo kuloo dab ah ayaa ku daadatay cabaad iyo miraad kor buu u booday inay ka tirtirtay damcday wuxuu idhi na iga tir mushaaridoo afka igu tir iga tir oo igu tir waad fahanteen ninka haweenika warka uu ku yimid imtixaankaa almuhim bakhaylku waa ninka wixiisa bixinin shaxiixuna waa ninka wixiisa iska daayey wixii aadamah o dhan isku heensada doonahay waa ugu khayr daran qaal allahu tabaaraka wa tacaala waama man bakhila ruuxii ku bakhayla bimaalihi amaa man bakhila axadkii ku bakhayla bimaalihi wastaqna can rabbihi ilaahayna ka deeqtooma aw wastaqna bidunyaahu can aakhiratihi macaanidaabu waa la sheegaay axadka hantida uu leeyahay ku bakhayla ilaahayna subxaanahu wa tacaala adduunyadii intuu waxmooda ku deeqtomo aakhare ilaawa ama rabbigii halmaama wa kadaba beeniya haddana bilxusna aakhare beeniya iyo abaalmarkeed iyo wanaaggeedii fasanuyasiru waxaanu u fududayn doonnaa lilcusra jiirta adkayd oo xaqa inuu baal mara ah adduunka inuu ku fasahaado ah xisaab culusna aakhira uu la kulmo waa lagu ciqaabaya taysiirka lilcusra waxaa keenay albukhlu bilmaali wاlاstighnaaءu bاdunya can اlaakhira waa ciqaab weeye wanuqalibu afidatahum waabsaarahum kama lam yakun bihi أwala mara idan markaad xaqa diideed baamarto cuquuba kugu dhici waa lagugu ciqaabaya khishaawa iyo akina iyo hulfi baa lagaa saaraya qulubta iyo aqfaal waa lagugu ciqaabaya wamaa yuqni ma deeqaayo canhu xaggiisa maaluhu hantidii uu ku bakaylay ee wax mooday aakhara ku hilmaamay waxba ka tari maayo idaa taradaa markuu jahanaba ku antaroorsado idaa taradaa idaa maatana salafku way ku fasireen idaa taradaa ay fi naari jahannabna waa yidhaahdeen markuu dhinto ee jahanaba lugto intay u fakato uu jahanabo galo maal muxuu ku tarahayaa wamaa yuqni canhu maaluhu wamaa kasab ma ana canhu maalahu ma kasab sayasla naaran daata lahab idan nafs shay wqaala tabaaraka wa tacala xukun rabbi waman yuuqa shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimada ninka laga dhowro fa ulaaika hum lmuflixuun waa kuwa liibaanay kuwaasaa liibaan bakhaylnimada nafta ilaah hadduu kaa ilaabay u deeqsi kaa dhigo oodoo noqonin naa iga tiro igu tir waad liibaanaysaa وأma الأxاadiiث buu sheekhu yidhi fataqadamad waxaa soo hormartay jumlaة minha raxan ka mid ah tucub ka mid ah ee axaadii fi اlbaab الsaabiq baabka hore aynu soo marray xadiikii asmaaba inoogu dambeeyey baad soo marteen axaadiis dhowr ah ayaynu soo maray oo baabka ku saabsan وcan jaabir bn cabdالlah الأnsاr radi الlah tacaalى can أna rasul ا sl slam qaala wuxuu nabigu yidhi اtaquu الظulma gardarada iska ilaaliya aلظulmu macaani badan baa lagu waa un xadgudub waa mujaawazaة اlxad wadcu shay fii hayri mowdicih waa shay walba meeshuu lehay in la dhigo waa cadli shay walba wuxuu mudan yahay in la mariyo waa cadaalad iyo garsoor in la garab marshana waa jawr iyo dulmi gardara waa la yaqaana itaquu الظulma xadgudubkii gardarada iska ilaaliya iska dhowra oo inagu soo maray baabkii soddon iyo afraad soo maray xadiidkan baabu taxriimi ulmi baynu ku soo maray iyaakum waulma riwaayo ahayd oo xadiidku uu leeyahay nabigu wuxuu ihi maxaan idinku diidahayaa dulmiga idinka reebahaya faina ulma gardarradu iyo xadgudubku ulumaatun ywma alqiyaama xuquuqu naaska hadda idinkala hadlaya wey war xaqu naas iska ilaaliya loo kala kici waa hallu tukada dheen somalia loo kala kici faina ulma gardaradu ulumaatu mugdiyaalo wey ywma alqiyaama maalinkii qiyaamo dulmigii xaqunaaskii indhuhu ku tirayaa wadadaba lugta la heli maysid nuur kuu bixi mahayo dadkaa kaa demi iftiinkaa kaa demi ilayskaa kaa demi markay muslimiinta ahlu khayrka nuurku u shidmahay adigu waa lagaa damanaya ulumaatun mugdiyaalo wey indhaha lagu tirayaa ywma alqiyaama maxaa xaqaadii iyo xaqunaaskii baad kala soo weyday wadadii cadayd baad ku dhabaabcin weydo tii dulankaad raacday indhahaad isqabatay aakhara indhaha lagu qabanaya aduguna oo lagugu ciqaabaya nabigu wuxu uhi wattaqu shuxa bakhiilnimadana iska ilaaliya war iska dhowro iska ogaada fa ina shuxa bakhiilnimadu iyo jeclxumadu ahlaka wuxuu baabi'ishiye oo man kaana qablakum dadka idinka horreeyey yuhuud iyo nasaaruu soo baabi'iyey ummad idinku horreymajuus buu soo baabaashay oo wax ugu daran weeye waxaa adda laysku baabi'in ee soomaalida ganacsada isku layni ee mishinka la dili ee qolyaha sirdoonka waddanka la iskugu dacwayni isku baabi'iseen waa maxay waa shuxum lexjarxumo wey walaalka yuusan wax hebel yuusan kaa magac sarraynin yuusan xoola badnaanin asaga la sheegin waa un dulmiga shuxumbaa idahaya hadda way ka soo tagtayba in laisku dacwooyo booliskii oo lasdilee sixir bay maraysa waa la sixirahaya waadhow baa la ii niman masaajidda ku tukadoo jamaacada aan lagaga fiicinaynoo loo haysto nimanna saaxiibada bay sixir ku dileen mukaanba meeshan fadhiyan baa loo tegi dhowrkoo boqoloo shilin baa loo dhibay kow sixru almarad sixru altafriiq sixru tactiil alcamali waazawaaj sixru tactiil azaba'il macaamiish eber war sixirka iska day waa gaalnimo gaalnimo wey saaxirku waa kaafir ninka sixirka loo sameeyona waa maxay waa nin dalbaday in gaalnimo loo sameeyo asna waa kaafir kale wey iska ilaaliya sixirka iska dilkiinni baa dhaama iyo baangadiinni adibar iskaga dhigtee baa dhaantay waa dembi weyn laakiin way kala darantahay naaruhu way kala subxaanallah isnama maqasheen xanaaniinka bacdu shari ahwanu min bacdi war waxaa iska daaya waxaana baaba'asheen faina shuxa bakhaylnimadu iyo laxjecalxumadu ahlaka waxay baaba'asheen oy halaageen oo adduun iyo aakharaba seejiyeen man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey xamalahum laxjecalxumadu waxay ku xambaartay oy u geysay calaa an safakuu dimaa'ahum dhiiggooda inay daadsheen wastaxalluu ay banaysteen maxaarimum wuxuu rabbi ka xarimay iyo hooyooyinkoodii iyo maxaarim gabdhahoodii gabdhahoodii walaalahood dadaan meher u qabanin birmagaydo iyo guuriyo dadaan guurba qabanin bay guursadaan iyagoo ku bakaylahaya heblayaysan nin kale u tegin soo kuwa mayda islaan ciddada ku jirta guursanhaya islaan cidda ku jirta kuwa qaba sumayd arag isagoo ku bakaylahaya inay nin kale u tagto waa shuuxiba haya saddexda miduu ka dhammaaday mid xoog ku haysta sumayd arag oo le qiil hallay baadho maya qiil la'aan baan haysanayaa ninka ugu tagan xabadka ugu horgeynay waxa waa maxay waa shuxu un waa shuxi rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariy waa inaga soo maray inuu riwaayaka xadiidka u lahaa amarahum shuxigu wuxuu amray bil bilfujuuri fafajaruu amarahum bilqaطicati faqaطacuu amarahum biظulmi fadalamuu shuxiga inaad wax dulunto kuu keenaya laxjarxumadu inguruxumadu inaad hebel dulunto wuu kuu keenaya waad dulmaysaa inaad goyso waad goynaysaa inaad xadgudubto waad xadgudbaysaa baashaan iska fujiya yac iska dhaha hungurisami baa loo baahan yahay ilahay in laysku xidho adduunka saacadaad joogtaa calafkaduna waa qoran yahay xoog wax laguma keenayo orod qalbisamiyo wanaagii islaamnima wax lagu helaa bukhliga laga digana iska ilaaliya bakhaylnimo waa bakhaylnimo oo midda sharcigu ka digaya ah iyo iimaan saalixa meel ma wada galahayaan ninkii bishr bn xaari azaahid alcaabida wuxuu yidhi shaaطirun sakhiyun ila اllah min suufiyin bakhiil shaair waa maay nin mooryaan oo dayday oo jiri ah oo waddo fadhi deeqsi ah ayaa ilaahay ka jecel yahay nin zaahidoo caabudoo bakhayla ah buuri shaairun sakhiyun axabu ila اllahi min suufiyin bakhiil weliba markaad nin culamaa tahay ama arday tahay ama alabatulcilmi tahay in lagugu tumawsha ayadaa bakhayl waa ceeb wey iska ilaaliya xalay nabigu intuu iska bakhaylnimu waa cudur aad u liita nabi maxamed reer bani saliim u weydiiy yaa ugaasidiid waxay dhaheen nin layd hebel hebel waxba saxaabiga magaciisa hadda sheegi maaye ka warrama nab alla waa nin fiican bay laakiin xoogo waxaan ku xamannaa oo gacan adag yahay gacan adaygahaa wa ayu daa'in adwa aw adwa'u min albukhli cudurka bakhaylnimo ka xun ee ka ba'anee ka liita ee nin mas-uuloo nabadoon lagu sheega muxuu yahay waa casalan yaha ninkaas amnujawx buu nabigu u magacaabay hebel baa idinka dhigay ugaasay nabadoon ree hebelow bakhilnima nabigu u casilahaya mas-uul caalim faqiih nabadoon oday waayool ummad hogaamiyo xaggana qaca xaggee la geenhayaa waa aafo jaabir bin abdillahi alansaari wuxuu ihi abubakar sidiiq baan u tago maalin waxay si xoola weydiistay ima siinin buuri haddana mar kalaan ku soo laabtay ima siinin buuri abubakar sidiiq mar saddexaad baan kusoo laabta haddana maalin kale ima siinin buui maalinka saddexaad baan waxaa dhi buui abubakar la mid un weeye maanta inaad bakhayl tahay oo ilan kuma ogayna bakhayl aad tahay iyo inaan wixii aan ku weydiista aad isiisto buui labadaa mid may tegaysaa maanta ma anaad bakhaylnimo tumaysaa buui jaabirow haa wuxuu cudurka ka xun ee ruux muslim lagu tumo bakhaylna maxay tahay buui hadda maxamed ciisi un weyde maalinka horeen ku weydiista wuxuu yidhi markaad ii timid waxaan damcay lacag kuna inaan ku seego alfa dirhamin way iga dhinnaatay kunkii aan kula maaganaabaa isdhimay waan iska daayey wax ka yar inaan ku siiyaan ka xishooday maalin dambe haddana soo noqotay intii horar dhaaftay in kale aan raadiyo kun wax gaadh waan iska xishooday maalinka saddexaad baad maanta taagantay isug saddex kunoo dirham buu dhiibay kunkan wuxuuhi waa kunkii maalinkii hore isdhimay een kuu waayey kanna waa kii labaad ee isdhimeen xishooday maanta iskeentaye qabso mar dambana aan kaa maqlin abubakar baa hee baayla saxaabadu way ilaalin jireen hawsha ayada nebi bay ka barteen wa ayu daa'in adwa min adoo wax yaroo waxaa jira walaalka kala xishoon asagoon uu ku moodi inaad wax siin la'dahay nin weyn odaga ku yimid meel dheer buu baahi buu kuu sheegtay buu kuu sheegtay ma ku shil ma u taagi haddii marwaad iskala cabsan asaga wuxuu dhihi xataa koob shaai ma shubin ku dhihi asaguna way kaa raaci marka magac iyo maxaa la masiibada maalin bay baxaan marka hawsha aadan la iskaga ilaaliyo wallahu subxaana wa tacala aclam